bsm اllahi الرحman الرaxيim alxamdu لlah rb العaalamiin وأصlي وأsلm عlى rasuuli الlah وعlى آlih وصaxbih wman saara عlى nahjih واstaqاam wbacd in sha allahu tacaala waxaynu saaka bilaabanaynaa kitaabkii manhaju saalikiinka ee dowratu imaamu malik ibnu anas aynu marka aynu ka bilaabi doono kitaab اladcima min kitaabi manhaj الsaalikiin qaala اlmusanifu raximah اllahu tacaala raxmaة waasica kitaabu اladcima ay bimacnaa kitaabu axkaam اladcima waxyaabaha la quudanayo axkaamteedii hada maxaluhu wamabxahu bani aadamku sida la wada og yahay naftiisu waxa aanay ka maarmaynin oo ay isku taagaysaa waa inay hesho taqdiyat اljismi iyo ruux labadaba wax jidhka uu quuto iyo ruuxdu wax ay quudato labadaba waa lagama maarmaan ruuxda waxa qura ee quudu noqonaya waa waxyiga kitaabka iyo sunnada oo fahamkii salafu haadihi اlumma lagu raaco shakhsiguna uu markaa sidaasi ku cibaadaysto oo naftiisu ay ku xasisho akhriyo adduunbana uu ku liibaano taasi baa u noqonaysa taqdiya iyo wax markaa naftani ay quudato xagga ruuxda marka laga eego ama xagga jidhka bani aadamku waxaanu ka maarmaynin oo uu isku taagayaa waa inuu helo wax uu quuto oo ama min alxayawaan ka ahaaday noolaha xaggiisa ama min annabaad ka ahaaday ama wixii dhulka ka soo baxa labadaa mid ahaan waa inuu helaa waxaa dhulka ka soo baxaya na waxa weeye macal biyihii waa gudagelayaa oo xagga samadana inooga imanaya xagga dhulkana inooga imanaya labadaba ka imanaya bani aadamku naftiisu taasi ayaa ay markaa isku taagaysaa oo ay ku markaa dhisnaanaysaa mar hadday sidaa tahay waxa lagama maarmaana ah in la ogaado shakhsigu wixii uu quudanayay ee masalan ilaahay subxaana wa tacaala cibaadadiisa ugu xoogaysanayey waxa uga xalaala iyo waxa uga xaaraama inuu kala ogaadaa waa shay muhiima tan noocaas yabay adcimadu markaa ay ku saabsan tahay ahmiyaddaana way leedahay marka shiikhu wuxuu yidhi wahiya nawcaani waa laba nooc buu yidhi xayawaanun iyo wahayru noole iyo kayrkii waxa la quutaa ee bani aadamku afkiisa geliyaa ama waa wax min alxayawaan ka ahaadoo xagga noolaa ka ahaaday hilib iyo wixii la mid ah iyo maalan caanihii waxyaabaha xagga noolaa ka ahaaday wey ama waa noole wax kayrkii ahoo waxa weeye nabaataadkiiyo waxyaabihii dhulka ka soo baxayey ayaa ay noqonaysaa fa amaa hayru alxayawaan noole wixii aan ahayn miyaa oo min alxubuubi xubuubtii ah marka midhihii maala geedgaabka iyo waimaari dhirta waaweyn ee geedweynta markaa timirti iyo cinabki iyo waxyaabaha la midka ah iyo wahayriha kayrkeed midhaha waxa weeye dhirta ka soo go'aya fa kulluhu mubaax marka waxa weeye wixii maalan noole ah iyo wixii maalan ah nabaataad asalku waa inay bannaan asalku waa inay bannaan yihiin wa huwa aladii khalaqa lakum ma fi اlardi jamiica ilaahay waa ka idii abuuray dhulka waxaa gudihiisa ku sugan oo dhan marka wuxuu leeyahi dhammaan waa ay bannaan yihiin fakulluhu mubaax ilaa maa fiihi madaratun kasummi wixii dhib ku sugan yahay ee bani aadamka dhib u leh maadaama ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inala rabaa ay tahay wixii khayrkeenna aakhiro iyo adduunyaba ku jiro dee dhib inaga hadhan laa darara walaa diraara fi lislaam waxa weeyaan ma jiro wax dhib iyo in islaamka gudihiisa ma jirto marka waxay noqonaysaa addararu madfuucun wa marfuucun sharca dararku waa mid laga hortegayo hadduu dhacana waa mid la kor yeelayo sharci ahaan ee mid marnaba la sugayo oo la qaadanayo ma marka wuxuu inoo tilmaamay wixii nafteenna dhib ugu jiro ee badankeenna aynu rabnay inuu quuto wax yeelaya mooyaane asalku waa inuu bannaan yahay wixii dhulka ka soo baxa wahiya nawcaani waa laba nooc xayawaanun iyo wahayru xayawaan iyo hayrkii fa ama hayru lxayawaan xayawaanka hayrkii miyaa kii dambu inoo hormariyey oo min alxubuubi xubuubtii ah iyo wاhimaari iyo wahayriha fakulluhu mubaax wixii dhulka ka soo baxaa dhammaantii waa bannaan yahay ilaa maa fiihi madaratun ka summi wixii dhibkus jiro ee bani aadamka dhib yeelaya mooyaane dhirta meelaha iskaga baxday iyo yabaqa meelaha dhulka ku yaalla haddaad iska cunto haddaanu wax ku yeelayn dhibaata kuma jirto oo kan caleenta daaqaya muxuu ahaa waxba lagu qofka bani aadamkaa ah naftiisa inay dhibaato u leedahay ama xoolihiisa ay dhibaato u leedahay te waxaasi wax markaa bannaan maaho sharcan wax aan markaa bannaanayn ayuu noqonaya iyo wanaxwihi sunta iyo wixii la mid ah wixii jidhka dhibaataynaya ama caqli ahaan ha kuu dhibaataynayo ama jir ahaan ha kuu dhibaataynayo mar hadduu naftaadii wax yeelayo naftuna daruuriyaadkii islaamku ilaalinayay ay ka mid tahay deka noocaasiya xaaraan buu noqonaya waxaana dhici kartaa shaygu asal ahaan isagoo xalaal u lahaa lishayin caarid shay ku soo dirriyey daraaddii inuu xaaraantinimoobo oo xoolihii noolaayee la qalanayay haddii lagu mudo masalan dawo adibadu ay yidhaahdaan naftaaday waxyeelaynaysaa muddadaa inta laga gaadhayo de waxay noqonaysaa shaygii inuu xaaraam noqonayo oo min aadi alxayiya madaradan kaasuu gaadhaysa daraaddeed shaygu waa xoolihii bannaanaa tusaale ahaan iminka dhir baynu ka warramaynay laakiin madaradu ta dambena way ku imanaysaa wax kastoo bani aadamka waxyeelaya hadduu doono shaygu horeba ha u xalaal ahaado maalan haddii beertii lagu daadiyo kiimiko saaraysa oo hadda aana taaban karaynin muddo bila iyo wixii la mid ah de inaad isticmaashaa xaaraam weeye oo hadda ma isticmaali kartid markay suntu ka baxdo yacnii waad isticmaali marka haddii shaygu darar kugu keenayo naftaada <coughs> ama <coughs> maalan aqligaaga iyo wixii nafahaan hadduu wax kuu yeelayo ila caqliguba naftunbuu ka mid yahay waxay noqonaysaa waxaasi inaanu bannaanayn marka shaygu asal ha u lahaado dhibaatada ama ha ku soo dariso farqi male walxayawaanu nooluhu isaguna qismaani waa laba qaybood marka wixii dhulka ka soo baxayey intaasuu kaga gudbay daabid guud buu kaa siiyey oo wuxuu kugu yidhi asalku waa bannaan laakiin wixii dhib ahaan wax kuu yeelaya waxa weeye ka fogow oo dhirta iska ilaali wixii dhibaato sideeda u leh sidaa daraaddeed baa loo odhanayaa qaadkii waa xaaraam marka la yidhahdo miyaanu geedkaa quruxda badan lahayd dooggiisa iyo sharaftiisa aan la yaabaya ahayn iyo caleentiisu noocay tahay meye waa yahay oo geed ahaan aad buu qurux badan yahay laakiin waxay isku waafaqsan yihiin adibadu gaal iyo muslimba inuu waxa weeye madar yahay oo shay wax dhibaataynaya yahay oo mudirun liljismi waalcaqli jidh iyo caqliba iyo walmaal intaba inuu wax yeelayo faa'iida allaaliya faa'ida ku jirtaa markaa aanay jirin marka min hadihi alxayiya inuu nas gaar ahi ku yimaado maxnaha muhim maaha qaacidada guud ee islaamkaa ah kugu filan inuu shaygani wax wax ku dhibaataynaya yahay wاlxayawaanu qismaani xayawaankii waa laba qaybood baxriyun xayawaan badeed xayawaan badda ku sugan oo badda mooyaane aan meel kale ku noolaan oo fayaxilu kul maa fi اlbaxri wax kastoo badda ku jiraa waa xalaal wax kasta oo badda uun ku noolaada sida bani aadamkana ha u samaysnaadee waa xalaal xayan wa mayitan marka geeri iyo nololba waa xalaal ma nusakheenni mi iskhilaafeen maxaa halkaa ka beddelan waaya aniga wal ashribada waa ii dambaysiinayaae haddaba bal waynu ku soo noqon doonnaa ila socda maanta ii raaca ama ha khaldanaato ama ha y saxnaatee waayo ashribada wuu dib buu ka keenaya waaya waxaana fiicnayd oo kolley aan filaya nushadda asalka ahi ashribaday halkaa gelin jirtay sidaasaana sax ahayd oo wakayrihidii inuu halkaa geliyo ashribadii laakiin yeelkadeedii bal imanka aan sidan ku wadno nushaddan aan gacanta ku hayo walxayawaanu qismaani noolihi waa laba qaybood baxriyun xayawaan badeed oo fayaxillu kullu maa fi اlbaxri waxa xalaal ah xayawaan kastoo badda ku jira xayan wa mayitan mid nool iyo mid dhintayba qaala tacaala uxilla lakum shaydu اlbaxri wa طacaamuh ilaahay waxa uu tilmaamayaa alla wuxuu idii xalaal yeelay ugaadhii badda bimacnaa xayawaankii badda iyo wa طacaamuhu iyo kiisii ku dhex ee maala mid markaa nool aan ahayn ee baddu ay soo tufaysay iyo waxyaaba la midka marka alle waxa uu tilmaamayaa labaduba inay xalaal yihiin labaduba inay xalaal yihiin ahlulcilmiguna waa ku ijmaacsan yihiin duuduub ahaan xayawaanka badda ku dhex bakhtiyaa inuu xalaal yahay mar haddaanu badda mooyaane meel kale aanu ku noolaanayn ee ka labadaba ku noolaada ayaa muranku soo gelaya iyo wixii la mid ah iyo qaar ama shay ama laba ka soo reebaya marka min xaysu اljumla way isku waafaqsan yihin xayawaanka badda hadduu dhinto iyo hadduu nool yahayba inuu xalaal yahay marka isaga qaabkaasi baa lagaga gudbaya daabitkaa guud baad qaadanaysaa mar hadduu xayawaan badeed qurayo meel kale aanu ku noolaan waxa weeye waa xalaal ama hadduu noqdo mid labadaba ku noolaada oo baddana ku noolaada waxa weeyaan berigana ku noolaada isagu markaa ma noqonayo cala alqowli اsaxiix xayawaankii badda ma noqonayo maca khilaafin fi اlmas'ala ma noqonayo ee waxa uu noqonaysaa isagu markaa in loola dhaqmo ka xayawaan ilbari sida kii beriga oo kale oo wixii xalaalana ka xalaal noqdo wixii xaaraamana ka xaaraam noqdo laakiin xayawaanka badda la kala guri maayo laakiin ka labadaba ku noolaada jaanibka xadarka ayaa la haleelsiinaya xaaraam noqodka oo waxa weeye xayawaanka kale caadigaa ah buu la mid yahay hadduu mid iska xalaala yahayna waa xalaal hadduu yahay mid waxa weeyaan markuu beriga joogo xaaraamana waa xaaraam oo maalan sulaxfaadkii iyo saraaanka bahalkanayadaan ama caqrabulmaa kullu hada bi hadihi ariiqa baa la marin oo inuu yahay wax aan bannaanayn ariiqadaasibuu mari oo maalan diinkii iyo waxyaabaa la midka ah cala alqowli asaxiix wuxuu gelayaa waxa aan bannaanayn ee min alkhabaa'ita ah masalada khilaafbaha ku jira waayo xaggana wuu galaa xaggana waa joogaa oo labadaba waa leeyahy wa ama albariyu xayawaankii beriga miyaa ee barriga joogay falaslu fihi alxillu isagana asalku sheikhu waa xalaalnimood buuli macnaha kitaabku dawaabida nooceedii oo kale ayuu u dhigan yahay oo sheikhu ka dawaabid buu ka dhigay waa qawaacid guud oo masaa'ilka si guud kuugu koobaysaa aad iyo aadna kuugu muhim noqonaysa fii jamiici abwaabi baabkii la joogaba khulaasadii buu kuu dhiibaya wax badan oo ka mid ah marka wuxuu yihi xayawaanka berriga haddaad aragto noole berriga ordaya lagu yaa bahalkaasi muxuu ahaa asalku waa inuu xalaal yahay allaahuma ilaa dawaabidda uu ka soo reebi doono inuu gala mooyaane waxaad aragtaaba waa xalaal dawaabidan inuu mooyaane oo dawaabiddu maxay noqonaysaa markuu kugu yidhi asalka xayawaanka berigu waa xalaal dawaabidda uu ka reebaya waxaa weeye ilaa maa nasra calayhi shaaricu ilaa maa wixii shaaricu caddeeya mooyaane ee yidhaahdo xalaal maaha ama ilaahay aayad qur'aan ha ah ku caddeeyo ama nebigu sala allahu calayh wasalam xadiis ha ku caddeeyo ama ijmaaca ummadda ha ku sugnaado iyo wixii la mid ah fa minhaa waxaa ka mida iyo noolaha beriga xaaraamta ah. ma fii xadiidi ibni cabbaas wixii ku yimi xadiiska ibnu cabbaas radia allahu canhuma kullu dii naabin min asibaac faakluhu xaraam wax kasta oo mici leh ee bimacnaa yacdow bihi uu ku ugaadhsado oo min asibaaci habar dugaagii ah faakluhu cunitaankiisu xaraamun xaraam weeye wax kastoo habar duqaaga oo waxa weeyaan mici leh uu ku ugaadhsanayo waa xaraam waa qaacido guud waa qaacido guud oo waxay noqonaysaa wax kasta oo mici weynoo uu ku soo ugaadhsanaya leh oo habar duqaagii ah inuu xaaraam noqdo allaahuma ilaa wixii daliil ka soo reebaa waa halkeeda sida aawadeed bay ahlulcilmiga in badani waxay tilmaameen dabaca bahalkan loo yaqaano ama waraabuhu inuu xadiiskan mustane ka noqonayo oo waxay yidhahdeen qaacidadaa guud ayaa maadaama isagu xadiis gaara ku yimi ugaadhna lagu sheegay weligiiba mici kasta oo uu ku ugaadhsanaya ha yeeshee waxay noqonaysaa caam iyo khaas marka waa laga khasisaya oo waxa la odhanayaa maala cinda bacdi ahli اlcilmi ila abuuc ilamaa waraabi mooyaane wax kastoo mici weyno uu ku ugaadhalahi waa xaaraam ilamaa waraabi mooyaane qaarkoodna waxay tilmaameen maya ee waxa weeyaan isagu marka horeba habar dugaagaanu ka tirsanayn oo sabuuciyada cilladaasaanu meesha ka saaraynaa waxaanu odhanaynaa micida weyn idinku waafaqanay laakiin ugaar baa lagu tirin jiray ee habar duqaaga kuma jiro marka horeba ee waa min ashayd ugaadhuu ka mid yahay qolooyinka bannaynaya labadaa dariiqaba waa laba dariiqoo macruufa qaarkoodoo yidhi waxa weeyaan micidiisa daciifahoo waraabayaasha kala jaadoo laba nooc weeyaanoo nooca micida daciifka ale baa loo jeedaana waa jiraan marka khilaafka masalada ku jira waa macruuf laakiin waxaanu leenahay qaacidada guud waa sidaa waraabuhuna isagu ama mici dheer ha yeesho waa kanaynu naqaane ama yuu yeelanina innagoo aan kala saarin faakluhu xalaal waar baalka cuna dheh akligiisu waa xalaal ninka yidhaahda la cuni maayo waxaynu odhanaynaa dee magacuu bixi waaye dabc maaha dheh waraabe maaha dheh dabuca waa inuu xayawaan kale ku sheegaa ama waraaba doqonka ha ku sheego kan dhidarka la yidhahdo sida bacdu ahlicilmi ku fasireen halkaa ha geliyo oo kaa ka dhigo ama meel kale ha geeye isagaa yaqaana meeshuu geynayo innagu laakiin waxaanu leenahay kaasi ile markuu doonaba awrkuba dadka cunaaye ama dad cuna ama iska daaye waraabahaasi waa xalaal bi ariiqa baynu marinaynaa waxaanu leenahay waraabaha xalaal weeye laakiin qaacidada guud waa sidaa wax kastoo mici weyn leh uu ku ugaadhsado wixii naska soo reebay waa halkeeda laakiin waa xaaraam weeye wanahaa wuxuu nahiyoo kale nebigu sal allahu alayh wasalam can kulli dii mikhlabin min aayr wax kasta oo ciddi weyn leh oo bimacnaa uu ku ugaadhsado oo shimbiri ah shimbiraha wixii waxa weeyaan leh ciddi weyn isaguna sidaas ileeg weyn rawaahu muslim marka waxa uu tilmaamayaa xayawaanka beriga asalku waa inuu bannaan yahay bahalkii meel marayaba waa inuu bannaan yahay ilaamaa wixii dawaabidan gale mooyaane kow wixii mici weyn leh oo uu ku soo ugaadhsado habar duqaaga ah waa xaaraan weyn shimbiruhu asalku waa inay xalaal yihiin oo shimbirtaad aragtaba aad qalan karto ilamaa wixii ciddi weyn leh oo ay ku ugaadhsato mooyaane gorgorkii iyo wixii la mid ah wuxuu kaloo inoo tilmaamay wanahaa wuxuu nebigu nahiyey waa maa nasa shaaricu calaa taxriimihi weeyaan tiibuu inoo tirinayaae wanaha wuxuu kaloo nebigu nahiyey sal allahu aleh wasalam markaynu labadaa qaacido qaadano shimbirihiina qaacidaynuu dhignay habar dugaaggii yaacayay meelahaana qaacido kalaynuu dhignay oo midna mici weyn oo ku ugaadhsado midna ciddi weyn ay ku ugaadhsato wuxuu kaloo nebigu nahiyey can luxuumi alxumur alahliya hilibka dameeraha dadla joogta ah muttafaqun calayh dameeraha dadla joogta ah hilibkooda waa uu nahiyey nebigu sal allah aleh marka dameer farowgii baa meesha ka baxaya baalkan liidliidka leh ee meelaha mare isba waa dameer lakin waa dameer farow baqashiina halkanaa la haleeshiinaya maadaamo ay ka dhex dhalatay xayawaan ay bannaan in la cuno oo fardi ah iyo dameeri oo xaaraama ah. maadaama labadaas iska dhaleen baqashuna tanaa la haleeshiinaya jaanibka taxriimka ida ijtamaca alxalaal wاlxaraam uliba alxaraam wanaha wuxuu nahiyey nabigu sal اllahu alay waslm can qatli arbacin min addawaab qaacido kale ayay misna noqonaysaayoo wixii dilkooda laynoo diiday ee la yidhi ha dilina macnaheedu waa hana cunina illa wixii waa noole eh. mar haddii dilkiisii laguu diiday dilkiisii waxaa ka dhalanaysa dee inaan la cunayn ila cunistu waxay ka dhalanaysay in la gowraco shaygii la dile eh marka mar haddii shaygii dilkiisa laba diido le farha saarina lama cunayo marka nebigu wuxuu nahiyey can qatli arbacin min addawaab afar ka mida afar xayawaan nebigu waa diiday in la dilo kow annamla quraanjadii laba wanaxla shinnidii saddex walhudhud guuguulihii guuguulihii wasurad surad kollay af soomaali iminka rasmiga ah ku garan maayo waa shimbir madax buuran oo shimbiraan ah hadii jeer qayb cunto oo wax kala waash ah layaana sawdad wacanna bixisa laakiin iminka soo dhufan maayo oo bahasha magaceedii haddaydaan idinku igu biirin ka waran dictor ma haysaa waxa weeye anigu kollay iminka bidabdi ma xasuusto laakiin waa iska helaynaa waa shimbirta meelaha waxa weeye shimbiraha kale iyo wax kala waasho oo kolley waa shimbir yaro madax weyn oo laakiin magaceeda hadda ma soo dhufanayo taana nebigu waa diiday sala allah aleh wasalam suradka la yidhaahdo oo sawd wanaagsan oo noocii safiirulbulbulka u eg noocana waa diiday nebigu sala allah aleh rawaahu axmed wa abu daawuud marka wixii laguu diiday waa ka qaacido guud waxba afartanoo quraha eegan haddii daliil ku yimaado shaygaa ha dilin macnaheedu waa ha cunin hana u dhowaan weeye iska dhaaf iyo wa jamiicu alkhabaa'is iyo waxyaabaha xun oo dhan waxyaabaha xun oo dhan nafta bani aadamku waxyaabaha ay qurunsato ile bay ka sheegayaan waxaa lagu yidhi hortu findhicilku shiikhow ma um xalaalbaa mise waa xaaraan markaasuu yidhi xuskiisaaba xun marka waxa bani aadamku qurunsado iyaduna sidaasi leeg wey oo shayga waa daahiro waa layska cuni karaa odhan maysid ee waxaa lagugu odhanayaa hader waa min alkhabaa'id marka waxyaabaha bani aadamku qurunsado sida aawadeed baad arkaysaa xitaa manida oo kale iyadoo shay daahira ah kitaab اlacima markuu imaamu nawowi iyo ku keenaya majmuuca sharaxa waxa uu tilmaamaya in laba qowl ku jiraan saxiixuna yahay inaanay bannaanayn wejiga lagu xaaraantinimaynayaana ay tahay annaha min alkhaba'is ama xayawaan markaa xoolaa ha ka timaado ama bani aadan ha ka timaado waxay doonaysaa ka timaado yani wax bannaan maa waayo waa min alkhaba'is nafta bani aadamkaa qurunsanaysa marka shaygu waa daahire daliil gaarana kuma soo aroorine maxaad u diidaysaa la odhan maayo waa min alkhabaa'i nebigana sala allahu alayh wasalam waxaa lagu sifeeyey inuu yahay yuxilu lahum alayibaat wa yuxarimu calayhim alkhabaa'i inuu waxyaabaha wanaagsanna ummadda u xalaalaynayo ee ayibaadka fiicfiican waxyaabaha xunxunna marka waxa dabciga bani aadamka ee saliimka ahi qurunsanayo yani xalaal maaha haddii laysku qabto muxuu yahayna waxa weeyaan curfigii oo balse la garto curfigii wakhtigaa ciddii waxyigu ku soo degayey ee carabtii qiimaha badnayd siday shaygaa ka aaminsanaayeen waxaan inay khabaa'i u arki jireen xitaa xayawaanada kale meelaha maraya iminka quraanjooyinkan iyo maxaa la yidhaahdaa waxyaabaan duqsiyada waxaan arlada duulay cayayaanka ah waxaan naftaa qurunsanaysa marka haddii mid kugu yidhaahdo waxyaabahan yaryare meelahan marmaraya ka warran dalandooliyahan iyo waxyaabahan waarniya u kaadi baad oonaysaa halkaa lagama bilaabe waayo nafta bani aadamka markiiba ka qabandhacyoonaysa diidaysa oo qurunsanaysa hadduu ku yidhaahdo ama meel meeshaasoo kuuriyooyin iyo jaynayaal waxbaanu aragnay waxaan isticmaalay war wax ah nala soo gelina nagala tagnee nafta bad qabtaa ee dadka muslimka ah ee carabtii waxyigu xilligoodii ku soo degayay war waxaasoo kale lama dusi jirin marka waxaanaad ka sheekaynayso inaga juuji marka wixii naftu ay qurunsanayso kalxasharaati wanaxwiha iyaduna waa mamnuuc wixii naftu qurunsato waa mamnuuc waayo lama rabo intaan jidhkii shaygu inuu wax taro la gaadhin damiir ahaan qofka waa inaan wax ku yeelayn oo iminka marka dee xanuunku hayo dawada lagu siinayo adoo nafahaan u diidanoo qadhaarhkeeda iyo haddaad doonto diidaya ayaad misna isticmaalaysaa maxaad u isticmaalaysaa waxaad u isticmaalaysaa manfacadeediina waa muxaqaq ama waa danni qaaliba oo danni badanoo qaaliba baa lagu qabaa inay wax kuu tarto waa midda kale e dabciga bani aadamku ma qurunsanayo oo wuxuu diidan yahayma laakiin tan damiir ahaan bay wax kuu yeelaysaa oo qof kastaaba intaan cunto jidhba aanay waxbaba kuu tarin qofku haddii la jiir ma cunaysaa dee wuu ka cararaya wuu yaabaya war waxaan muxuu ka hadlayaa buu odhanaya marka waa mamnuuc marka waxyaabaha naftu qurunsanaysana waa maya wuxuu kaloo inoo tilmaamay wanaha الnabiyu salى اllahu alيyh wasalam can اljallaala waalbaaniha xata tuxbas watudcama alظaahir ثalaaثa wuxuu kaloo nebigu diiday ta markaa waxa weeyaan saxarada iyo saalooyinka iyo waxyaabaha cunta sa noocaasiyana nebigu waa diiday sala allah aleh wasalam ama bani aadamka ha noqoto tiisa ama ta xayawaanka kaleba ha noqoto waayo imika waxaaba lai sheegaya geelan la xareeyaa inuu waxa weeye saaladiisa aanu xabad kaga tegin waartaan baa ogtihiin waxaa la geelasha xaraysane hadalka i soo gaadhaya xeradiisa xabad saalaa laguma arko saacadday qallashaabuu ku bilaabaya markay saa imika qallashu ka baxo dem cidiba guri mayso saalo ilahwl waxaynu naqaanay inta xoolaha saalada laga guro in meelaha lagu daadiyo oo dabeedna dib deegaanka ay u bacrimiso oo cayo iyo waxyaabo kale ka soo baxaan oo deegaanka ay huyuumas u noqoto isagu isaga xaraynaya marka hadduu xayawaanku quruncun noqdo oo wixii arradaa yaallaba urursado oo saalooyinkiisa iyo ta bani aadamka iyo wuxuu arkaba cagta mariyo dee markaa noqonaya laakiin bishardi markaa lafteeda caanaheeda iyo layska duri maaye waa markay beddesho shayga hilibkiisa iyo caanihiisa oo markaa lafteeda geelan xaraysan caanihiisa waa mamnuuc ma odhanayno afkeenna soo mari mayso waayo raad badan kumay lahaa oo marka xooluhu waxa badan iska yihiin ay wax yaryar ka cunto waxaa laga yaana wax raada ah ku samayn laakiin waa markay saamayn ku yeelato jismi ah cala saxiix oo inay cuntay oo qura maaha laakiin waa inay cuntadeedii qaalib u noqoto wixii jidh ahaan u saamayso markaasi bay noqonaysaa inta la xidho muddada la xidhayaa waa mas'ala khilaafiya wadaadku saddex buu ka cabiray laakiin waa muddo uun saddexdu shardi maaha eh waa muddo uun ay waxaani kaga safowdo waa halkii aynu ka sheegaynee lahayn haddii xoolihiiba irbad lagu mudo laguya marka ogsada lagu mudo laba casho lama qalan karo adibadu yahdaan iyo wixii la mida dee lama dhowaanayo haduu xitaa bakhti iyo faraha laga qaaday marka tanna waa noocii waa shaygii ay ku soo darrisay xoolihii xalaasha ahaa ayaa waxaa ku soo darriyey wax bedelaya caanaa iyo hilibkii oo midhar saala ay cuntay ama saxaray halkan ka cuntay maaha inay wax yeelayso keligeed kuma filla waa inay gaadhaa heer ay waxa weeye raadaynayso oo hilibkii caanihii raadayn ay ku yeelanayso ama haddii kale waxba dhib ma leh ribaa qaad cuntay caanaheeda ka waran dee waa caadi washaatu mahmaa bixaraamin tactalif falaxmuhaa wadaruhaa bilxilli sif mar kasta oo waxa weeyaan neefka uu iska quudanayo waxyaabo xaaraam iyo waxyaabo noocaasa iyo dad bay xoolihii ka soo cuntay iyo raashinmay soo cuntay iyo waxaanay samaysay iyo caanaheediiyo hilibkeeduba waa xalaal laakiin xaaladda ay bedelantay saamayn wixii yeeshaan marka waa la xanibayaa inta waxani ka baxayaan markay ka baxaan bay xalaasheedii ku noqonaysa laakiin markaa kale loo dhowaan maayo waana markay wixiiani qaalib u noqoto waxaa kaloo la mid noqonaya ma aqaan miyay soo socotaa mise halkan kuma qorna male ima muuqatee waxaa kaloo la mid noqonayo xukunkaa hore qaacidooyinkan gudagelaya wixii maalan lays amray in dilo wixii laysu diiday baynu soo tilmaannay ma wixii lays amray in la iyada lafteedu waa la mid iyada lafteedu xaaraan bay noqonaysa wixii lays amray in la dilo kalfawaasiq alkhams sida fawaasikdii oo kale waayo hadday manfac leedahay dee qashoo isticmaalaa layna odhan lahaa laakiin haddii la yhahdo xidaa'ada dila bahasha dafada loo yaqaano dila waxa weeyaan markaa tukaha dila waxa weeye maalan jiirka dila waxyaabaha dila la yahdo ka qaacida ahaan mar haddii dil lagu amray oo cuna iyo qasha iyo waxna lagu odhan waayey in lagu yahdo dila iyadana asalku waa inaan la isticmaalayn adugu wax masaa'il baa khilaafi noqonaya inkastoo kuwa kaleba qaacidada min xayu asliba khilaaf kaga jiro lakiin qaabkaynuu ilanayna ay tahay maala neefkii loo tegey oo kale ee shaksi isticmaalay maala haddii la yidhaahdo uqtuluuha waqtulu lbahiima man ata lbahiima uqtuluha waqtulu lbahiima ka xoolaa u taga isaga iyo xoolaaba hala dilo ba isaga halkan inoo dhigo waa masale dambo inoo iman doonto oo ay ku imanaya laakiin xoolihii ha la dilo haddii la yahdo ma la qalanayaa neefkii mise la qalan maayo iyada lafteedu qaacidadan ay guda gelaysaa marka ahlulcilmiga qayb waxay yidhaahdeen la qalan maayo marka la bireeyo waa la tuuri isagaana laga magdhabaya habaarqabaha waxaan ku sameeyey waa laga magdhabanaya lakiin neefkii la cuni maayo laakiin madhabkan shaaficiyadii agtooda waxaa ka daahira in la qaranayo oo asalku inuu xilli yahay ou xalaal yahay marka haddii laba gowraco in la qalanayo aanay xaaraantinimoobayn laakiin min xaysuulasli iyadana qaacidadaa hore halkaasaynu masalada gelinaynaa oo waxaynu leenahay min xaysuulasli waxay noqonaysaa wixii lagu amro ha la dilo dil kelimata qatli la isticmaalo ee dabxiga waxaa aan la keenin iyadana waa wax la diidan yahay in la isticmaalo waayo haddii la isticmaalayo waa lagugu irshaadin lahaa oo jiirka arrada ka dhammeeyaa lagu odhan lahaa laakiin dil baa lagu yidhi dil macnaheed waa ha cunin marka wixii laynoo diiday iyo wixii layna amray labadaba ka qaacid ahaan wixii laga soo reebo ama masalada iyo wixii la mida ah ha noqoto iyo wixii khilaafiyo laisla egeego laakiin min xaysu اljumla iyaduna waa inaan loo dhowaanay ka qaacid ahaan kelimadii aad tidhahdeen wuu noo hormariyey waa kan aniga hadda ii keenay marka wuxuu yidhi walashribatu kulluhaa mubaaxa ashribaduna waxyaabaha la cabbaana dhammaan waa inay bannaan tahay asalku waa inay bannaan tahay wixii la cabbaaba way bannaan tahay ilaa maa askara ilamaa wixii wax sakhraamiya mooyaane oo fa innahu yaxrumu isaga xaaraam weeye kaiiruhu wa qaliiluhu intiisa yar iyo intiisa badanba waa xaaraam lixadiii kullu muskirin xaraam xadiiskii nebigu yidhi wax kastoo wax sakhraamiyaa waa xaaraam wamaa askara minhu alfaraq wixii uu saddex saac qadar leegay wax ka sakhraamiyo fa mil'u waxa weeye sacab mugiina waa xaaraam xadiisku waxau tilmaamayaa saddex saac oo sharaab ah wixii uu qofka sakhraaminayo intiisa yaree sacab leg iyo intiisa yaree ka sii yari maxanaa sacabka ha ku qaydin waa calaa sabiili tamhiil waa lagu miaalinayaa laakiin calaa sabiili dabdimaa in lagugu dabdino intaa lagu leeyay macnaa ha yaraado hase badnaado oo sida shiikhuu u dhigay oo ah fainahu yaxrumu kaiiruhu wa qaliiluhu shaygu hadduu wax sakhraaminba asal u leeyahay waayo ma aha inaad adigu shakhsiyadaada eegto aad tidhaahid anigu khamriga kuma sakhraamo macnuhu taasi sax maaha inaad tidhaahid war waa la yaryaraystaayo inta yar laguma sakhraamona sax maaha iminka qaar baa markay sharaabbayuu ahaaninoo dee wax la cunayaba ha noqdee markay rabaan qaadka inay u qiil doonaan qaar baa yidhaahda waxa weeye takhdiir iyo markaa sakrad iyo midna ma keenayo qaadku laakiin isagoo keenaya misna qolada adibadu waxay leeyihiin yaryarayntanuu ku hagaagaya ee khamriga uu ka fog yahay markaad marba intaad in yar afka gashato calaaliso ee dheecaankiisa si yar u liqdo ee biyo raaciso ee shaah yar ku cabto ee wax kala wado ayuu yaryaraanaya e haddii mashiinka la gelin lahaa oo geedka rubuciisan uu soo qaatay ama haafkiisan ama majintan iyo balaayadan uu sito intuu mashiinka geliyo sida afakaadhada iyo loo shiido iyo waxa weeyaan liinta iyo waxyaaba la inta mashiinka la geliyo la shiido bakeri loogu shuba layahay iyo hebel iska jar hal mar hadduu saa ugu dhufto waxa weeye waxaa ka dhici lahaa wax la yaab leh khamriga intuu doonaabuu ka fogya laakiin yaryarayntanu maantaba marba uu lix saac u fadhiyayo marba waxa yar qabanayo ayaa marba u dhidid ahaan u baxaya iyo kaadi ahaan iyo hawlo kale dhemshiidka raacaya markaan kuma tusayso inuu hagaagsan yahay markaad yaryarayso markaa shaygu hadduu intiisa badani oo imminka hal koob haddaad ka laacdo uu hawada kaa saarayo mar haddii intiisa badani ku cawarayso oo wax ku yaalaynayso oo sakhrada iyo wareer keenayso intiisa yarina waa xaaraam intiisa yarina waa xaaraam sharaabka qaacidadii horena waad gelinaysaa ee wixii jidhka wax yeelaya halkii horena waad gelinaysaa oo hadduu ama sakhradoo qura maahee sun yeesho ama jidhka si kale wax u yeelayo oo la yidhaahdo xanuun hebel buu dhalinayaa sharaabka noocan haddaad cabto wuxuu keensanayaa waxa noocaya noocaasa maaha sharaab fiican maaha suntii buu gudagelaya waa wixii dararka ah. qaacidadii horena halkan way imanaysaa oo sharaab kasta oo sakhrad bayuu keenayna jidhka dhibaataynaya ama sun ah waa mamnuuc waida inqalabat اlkhamru khallan xallat laakiin khamrigii hadday khal isu beddesho buu yidhi oo maadadii wax sakhraaminaysay ka baxdo ashitadii wax sakhraaminaysay ee fidhfidhaa haysay ka baxdo adaan adigu ka saarin oo aanu xeelaysanoo ficilka adigu la iman hadday iskeed uga baxdo waa xalaal waayo alxukmu yaduuru maca cilati wujuudan wacadaman xukumku cilladiisuu la wareegaya joogis maqnaanba marka awalba sakhrad baa loo diiday sakhraddii ka baxday wixii sakraaminta ahayd sakraamintii meesha ka baxday mar hadday ka baxday waa xalaal haddaad si adugu ka saartay oo waxbad kiniina ku riday ama waxama samaysay ama meel u saartay bacdaho wax yaroo kalena ku samaysay aad tidhi ha inooga baxdo xalaal ma noqonayso waana xaaraamtii oo loo xeelaysanayo halkaasi ha inoo joogto wallahu subxaanahu wa tacaala aclam